bilowgii adduunyada beritankii bilowda barbardhac iyo badin baafin kale lawaa barbardhac iyo badin baafin kale lawaa bilowgii e adduunyada baritankii bilowda bilowgii e adduunyada beritankee bilowda barbardhac iyo badin bafi kale lawaa barbardhac iyo badin bafi kale lawaa kul waxaan dhegeystayaal waxaad dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magalada muqdisho wanaagsan me waliba aad joogtaan waa sabti soddonka disembar sanadka labadakunsadeaaatanka barnaamijka ciyaaraha door idaacadda kulmiya magalada muqdisho dhegeystayaal waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobo ay ka mid yihiin kulamada la ciyaari doona kooxda kubadda cagta chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta lowton town ayaa wada ciyaari doona markii la gaadho saddexda galabnimo qadar soddon daqiiqa sidoo kaleet waxaynu eegi doonaa kooxda kubadda cagta stafilla garoonkooda waxay kusoo dhaweyn doonaan kooxda kubadda cagta barley sidoo kale toman city waxay doonayaan in mar kale guul ka gaara horyaalka brimier liga garoonkooda ayay doonayaan labadii kuln ugu dambeysay garoonkooda ay ku ciyaareen itixaad stadium dhibco ay luminayeen kooxda kubadda cagta mancity arsenal barbara ayay la galeen sidoo kaleetna liverpool barbara ayay la galeen laakiin waxay doonayaan wadada ku soo laabtaan markii ay joogaan garoonkooda shivil ay inoo la ciyaari doonaan sidoo kaletana caawa markii la gaaray sideed daqiiqada soddon daqiiqa koda kubadda cagta manchester united weliba koda kubadda cagta nottingham forest ayaa wada ciyaari doona kulan xiiso badan dhanka talyaaniga aynu eegi doonaa kulmada xiisaha badan ac milan waxay la ciyaari doonta koxda kubadda cagta suzulu halka kulanka ugu xiisaha badan caawa jira yuventus weliba roma uu ka mid yahay kana soo dhawaada dhegaystayaal barnaamijkana ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal haddii aan ku bilaabnana barnaamijkeenii ciyaaraha duur idaacadda kulmiye magaalada muqdisho kulamo xiise badan ayaa jira haddaynu ku bilaabnana horyaalka bermeliga waxaa la ciyaari doonaa kulamo xiise badan kooxda kubadda cagta bluesab chelsea ayaa la ciyaari doonta kooxda kubadda cagta loton ton lagu magacaabo hadaba kooxda kubadda cagta chelsea markaynu eegno xil ciyaareedkan kulmada aweyga ah aad yaad ayay ugu xun inta badan inta badan guuldarooyin xanuun badan ayay soo qaataan haddaba kooxa kubadda cagta chelsea xilli ciyaareedkan markaad eegto kulmadii ugu badnaa ee aweyga ama kulmadii ugu badnaa banaanka ah ayaa lagu soo garaacay marushi bujentino waxaa laleeyahay xilli ciyaareed xun ayuu ku qaadanaya kooxda kubadda cagta chelsea haddaba markaynu eegno chelsea dhammaan kulmadii banaanka ay ciyaareen tusaalahaan oo kaleeto kulankii ugu dambeeyey waxay la ciyaareen kooxda kubadda cagta wolves laba gool iyo hal ayaa lagu soo garaacay kulamada banaanka ah sidoo kaleetana kulankii everton goodsanberg ay booqdeen waa la garaacay waa kulankoodii labaad kii saddexaad waa kulankii munited labaiyo hal ku garaacday eh, sidoo kaleetana kooxda kubadda cagta chelsea markii ay booqdeen garoonka newcastle united afar gool iyo hal ayaa lagu garaacay waana kulankoodii afaraad marka chelsea waxaa laleeyahay haddii kulankoodii shanaad banaanka la garaaco taariikhda waxay saddex sano ka hor arrintan ayay ku dhacday markii ugu dambeysana kooxda kubadda cagta chelsea kulan awi ah ama kulan banaana ay guul kusoo gaarto waxay ahayd lixdii novembar markaasina kooxda kubadda cagta sbolis ayay afar gool kusoo garaacday kulan banaanka ah marka waxaa leeyahay inay guul ku gaarto lixdii novembar ayaa ugu dambeysay kulan aweyaha marka waxaa leeyahay waa iska ilaaliyaan rikoorkaasi xun haddaba Eh, kulanka wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan eh, kooxda eh, lagu magacaabo the bruce ayaa ku jirta kaalinta tobanaad toban dhibcood ay heleen afartii kulan ee ugu dambeysay staffo bridge ayaa caawa blues waxay doonayaan inay markaasi dabcan booskaasi ay ka gudbaan haddii chelsea ay guuldaro ee kasoo gaarto lowton waxay la mid noqon doontaa guuldaradii ugu dheereed oo ay kasoo gaarto meel ka baxsan garoonkeeda horyaalka bremeliga tan iyo markii shan jeer xiriir ah ay guuldareysteen intii udhexeysay oktoobar iyo disembar labada ama sanadkii labada kun oo tababare eh, colodio leneri uu tababar waa xiligaasi marka chelsea markaas ayaa ugu dambeysay labaatan sano ka hor marka leeyahay haddii kulankaana laga raaco labaatan sano kahor rikoorkii loo diiwaangeliyey ama rikoorkii xun loo diiwaangeliyey ayay barbareen karayaan haddaba kulanka markaynu eegno waa kulan markaasi muhiim u ahan doona ee taageeryaasha kooxda kubadda cagta chelsea kooxda lowton xilli ciyaareedkan markii aad eegto waxa ay kamid tahay kooxaa ugu dhibka badan markii ay ku ciyaarayaan garoonkooda kooxda lowtonton xilli ciyaareedkan garoonkooda waxaa lagu soo garaacay shan jeer laba kulana barbaro inta badan waa la garaacaa laakiin iyagu waxaweyaan inta badan kooxaha dhibcaha ku qaata way inta badan beeben dhibxa kuma qaataan garoonka lowton ee ku ciyaarto hadda tusaalahaan kole waxaad arkaysaa markii ugu dambeysay garoonkan eh, lowtonton garoonkooda waxay kusoo garaaceen kooxda kubadda cagta newcastle united waxaa garoonkan booqatay kooxda kubadda cagta man city eh, hal gool iyo laba gool ayaa lagu soo garaacay kooxda man city oo lowton ayaa lagu soo garaacay laba gool iyo hal laakiin maxaa dhacay aada iyo aada ayay man city u dadaaleen boqolkiiba boqol lixdan shanta ciyaarta markay maraysay jack ayaa dabcan goolka ugu shadhaliyay marka lowton inta badanee dhibtaa kooxa haweenka waxaa garoonka soo booqatay kooxda ganaris ee eh, shantii decembar eh, afar gool iyo saddex gool ayaa lagu garaacay kooxda kubadda cagta loton laakiin dhibaato badan ayay ka mareen kooxda arsenal inay guula gaaraan kooxda kubadda cagta loton gool koowaad martineli ayaa bilaabay eh, waxaa dhaliyay goolka labaad oo goolka barbara ciyaaryaanka loo magacaabo gabriel ozo kadibna gabriel jesus ayaa dhaliyey waxaana barbareeyey goolka labaad ninka loo magacaabo adibayo oo goolka labaad keenay ros bagley ayaa goolka saddexaad ka dheliyay ganars kay hafarse ayaa barbariyay lixdan daqiiqo ugu dambeyntiina sagaashan daqiiqo balaas toddoba daqiiqo ciyaarta markay maraysay haddii kalena ayaa goolka guusha ka dheliyay oo taageerayaasha arsenal ay ku farxeen goolkaasi marka arsenaal iyaguna dhibaato badan ayay ka mareen garoonkan garoonkan crystal balas ayaa laba gooli hal lagu soo garaacay sidoo kaleeto liverpool ayaa garoonkan booqotay shantii novembar markaasi kooxda kubadda cagta liverpool xataa ay badbaaday goolka koowaad laga dhaliyay siddeetan daqiiqa kii labaadna xili dambe ay goolka keeneen sagaashan daqiiqo balaas shan daqiiqo dheeraada lagu daray los dias oo bedel kusoo galayaana goolka guusha dhaliyay marka kooxdan garoonkooda innaba caadi maaha garoonkan sidoo kaleeto spolis ayaa hal gool kusoo garaacday loton marka la oo hal gool oo markaa qiilqiila marka waynu arki doonaa loton haddii kooxda kubadda cagta the blues ay taa ku dhigi doonto laakiin chelsea markii ugu dambeysay garoonkan ay booqato waxa ay ahayd waa markii ugu dambeysay weyaan garoonkan ay booqato waxay ahayd eh, labadii maaj waa labada kun labaiyo markaasina saddex gool iyo laba gool ay kusoo garaaceen wareega f a kaabka lix tobanka laakiin kulan horyaal ah kooxda kubadda cagta chelsea markii ugu dambeysay garoonka soo booqdeen waxay ahayd labaataniyo sideeda disembar markaasina kooxda loton ayaa kusoo garaacday hal gool waa laba gooli waxba wareega saddex labaatanaad ee premier leaga marka markii ugu dambeysay chelsea halkan waa lagu soo garaacay marka loton iyagu garoonkooda lagu magacaabo ee kenworth road stadium waxay ku yihiin kuwa inaba aanan caadi ahayn marka tobabare rob edward waa tobabare aad aad u khatar badan markaynu arki doonaa sagaaliyo jeer ayay garaacday kooxda blues kooxda kubadda cagta lowton halka lowton labaiyo toban kulanna ay garaacday kooxda kubadda cagta chelsea koo iyo toban barbare ayaa la galay tu as le niveau. Les nous pour t'en waa haga dhegeystayaal markan haddiinu eegnina kooxda kubadda cagta blues ciyaaryahanada ka dhaawacan haddiinu eegno kooxda kubadda cagta chelsea ee ciyaareedkan dhaawacyo badan ayaa haya oo ciyaaryahanadii ugu badnaa ayaa ka dhaawacan waxaana sanadkan ay ka mid tahay kooxaha ugu badan ee ciyaaryahanadu ay ka dhaawacmeen haddaba ninka lagu magacaabo marushi bargentino oo ah tababaraha kooxda kubadda cagta ee chelsea ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in la qiimeyn doono xaaladda ciyaaryahanka ee aadka u khatarta badan ee lagu magacaabo wacyiyaaryaanka dhowaan ay kasoo qaateen kooxda kubadda cagta sodhamptom ninka eh, lagu magacaabo romeo lafia wuxuu leeyahay lafia xaaladiisa waynu eegi doonaa eh, waxa uu kamid yahay ciyaaryahaanadeena ugu wanaagsan sanadkan wax badan ayaan u rajeynaya ayuu leeyahay inuu markaa dabcan eh, wax badan uu qabto kooxda kubadda cagta chelsea haddaba lafia xaaladiisa dabcan waa la qiimeyn doonaa waxaana la aaminsan yahay in kooxda kubadda cagta the blues ciyaaryahankan ay ka warwarayaan xaaladiisa maadaama marka laleeyahay waxaaba halisa ah inuu kulamada soo socdo aanan ciyaari doonin markii ugu dambeysay laafia kulankii ugu dambeeyey waa ciyaaray oo keedka ayuu dabcan fadhiyey laakiin waynu arki doonaa ayuu leeyahay xaaladiisa waynu qiimeyn doonaa haddaba the bulis ka maqan ciyaaryahanada sida korela benjelo ayaa ka dhaawacan jalobaha ayaa ka dhaawacan ninka lagu magacaabo ris james ayaa kulanka maqnaan doona roberto sanches ayaa ka maqnaan doona gusli fafan ayaa ka maqnaan doona sidoo kale inzo fernandes xaaladiisana waa la eegi doonaa eh, chelsea xilli ciyaareedkan kulmada awiga ama kulmada banaanka waxay ku ciyaareen ugu yaraan sagaal kulan shan kulan ayaa lagu soo garaacay markaa saddex kulana ah ay kusoo badiyeen hal kulana barbaro ayay kusoo galeen marka chelsea waxaa leeyahay xilli ciyaareedkan kulmada banaanka way ku liitaan boqolkiiba sideetan way ku liitaan xil ciyaareedkan kulamada awiga kooxda ugu badan dhibcaha ku hesha waa mancity sagaaliyo toban kulan waa toban kulan oo ay ciyaareen lix kulan ayay ku badiyeen sagaaliyo toban dhibcood ayay ku heleen hal koox kubadda cagta liverpool xil ciyaareedka kulamada banaanka ay ku wanaagsan tahay toban kulan ay ku ciyaareen sagaaliyo dhibcood ay ku heleen hal kulan barbaro afar kulan waa afar kulan barbaro iyo weliba hal kulan guuldara iyo shan kulan ah sborsti toban dhibcood ay ku heleen kulmada aweyga arsenal todobiyo toban dhibcood everton lixiyo toban dhibcood westham lixiyo toban dhibcood astonvill afariyo toban dhibcood munited saddexiyo toban dhibcood badmut crystal balas eh, labiyo toban dhibcood brayton kowiyo chelsea toban dhibcood ay ku heleen dhammaan eh, sagaal kulan ay ku ciyaareen marka chelsea waa dareemi kartaa eh, waa kooxaha ugu liita xilli ciyaareedkan kulamada banaanka ah sagaal kulan ay ku ciyaareen keliya toban dhibcood ay ku heleen taa oo ka dhigan in kulan weliba hal dhibac ay ku helayeen shan jeerna waa la garaacay afariyo toban gool ayay ku dhaliyeen kulamada aweyga ama kulmada banaanka halka shan iyo toban goolna loogu dhaliyey si tu as le niveau. Rejoins-nous pour t'enjailler. haddiinu eegna dhanka kale tana kooxda cagta man city ayaa ciyaari doonta waxayna la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta sheffield united haddaba kooxda cagta man city ee eh, kulmadii ugu dambeysay eh, garoonkooda ku ciyaarayeen markaynu eegno eh, mar waxa ay barbare la galeen kooxda cagta crystal balas laba gool laba goola sidoo kaleetana marna waxa ay dabcan barbaro kale kala kulmeen kooxda cagta liverpool hal gool hal goola marka eh, labadii kun ugu dambeysay marka dhibcayu ku luminayay garoonkooda ay tahay stadium caawan ah, waxay la ciyaari doonaan kooxda kubadda cagta sheffield united hadaba sheffield united inta badan waa laga adegyahay oo mancity eh, shantii kun ugu dambeysay oo ay wada garaacday mar laba gooli hal mar saddex gool mar hal gool mar hal gool mar hal gool marka shantii kun ugu dambeysaba way garaaceen kooxda kubadda cagta mancity markii ugu dambeysana garoonkan ay soo booqdaan kooxda kubadda cagta chief united waxay ahayd eh, soddonka january sanadkii labada kun ko iyo labaatankii markaasi oo kooxda eh, mancity hal gool ku garaacday ciyaaryaanka gabriel jesus oo hadda ka tirsan kooxda kubadda cagta arsenal ayaa goolka guusha ka dhaliyay haddaba mancity eh, markaynu eegno horyaalka brmeliga shantii kulan ugu dambeysay ay ciyaareen laba kulan ayay badiyeen hal kulan laba kulan barbare ayay galeen hal kulanna waa la garaacay soddon iyo dhibcood ay leedahay sideed iyo toban kulan oo xilli ciyaareedkan oo ay ciyaareen hal kulan ayaa baaqi ahaan doona marka hadii ay badyaana afartan dhibcood ay tegi doontaa oo arsenal ayay isku dhibco noqon doonaan haddii ay kooxda kubadda cagta mancity badiso iyadoona kooxda kubadda cagta mancity ay dooneyso inay ka faa-ideysato ah in kooxda kubadda cagta arsenaal ay toddobaadkii hore westham kulamada buxindheyga ay dhibco kulmiyeen marka liverpoolna waxay doonaysaa iyagu inay markaas dabcan guuldaro ay kasoo gaarto kooxda kubadda cagta newcastle oo reer mancity ayaa doonaya in kula kasoo socda newcastle taaka loo dhigo oo waa kooxda liverpool taaka loo dhigo weyaan marka haddaba kooxda kubadda cagta manchester city markaynu eegno ciyaaryahaanada ka dhaawacan waa kevin debrunia john stones iyo weliba halan iyo german duco dhammaan lama heli doonayo leeyahay kulamada soo socda marka Eh, haalan wuxuu doonayay inuu markale kahor fiican sameeyo laakiin ilaa hadda waa ciiryaanka u goolasho badan horyaalka bermeliga ciiryaankan ayaa xil ciyaareedkan dhaliyey afar iyo toban kulan xil ciyaareedkan uu ciyaaray ilaa haddana lama haayo ciyaaryahaan rikoorkiisa barbareyn karaya haddaba haalan markii aynu eegno markii ugu dambeysay kulan uu ciyaaro horyaalka bermeliga ah waa kulankii sbolis saddex gool iyo saddex gool laakiin markii ugu dambeysana uu gool laliyo waxay ahayd kulankii liverpool man city ay barbaro ku heshiinayeen shan november novembar gool kuwaad isaga ayaa bilaabay oo nathan ake ee goolkaasi eh, dabcan siiyey ama caawintaasi siiyey marka haalan waxaa ugu dambeysay shan iyo marka bisha decembar dhan ma uusan ciyaarin taa oo ka dhigan eh, yani wuu ciyaaray lakiin gool muusan dhalin marka taa oo ka dhigan in laa weli in aysan jirin ciyaaryahaan afar iyo toban gool la lihiyey markii laga reebo ciyaaryahanka lagu magacaabo haalan marka haalan waa ciyaaryahan aad aad u khatar badan haddaba mancity iyagu waxay ku ciyaari karayaan shaxdan oo waxaa weeyaan golhayaha ederson ayaa lagu soo bilaabi doonaa sidoo kale ninka lagu magacaabo kyle walker john stones iyo akanji sidoo kale nathan akey halka rodri weliba mathias nunes kulanka lagu soo bilaabi doono fernando silva velfodin sidoo kale jack ayaa kulanka lagu soo bilaabi doonaa weliba ninka loo magacaaba julian alvarese hadda julian alvares xilciyaareed qurux badan ayuu ku qaadanaya xilciyaareedkan labaatan iyo kulan dhammaan tartamadooda lagu ciyaaray koiyo gool ayuu dheliyey halkaa sideed goolna uu waxaawey marka ciyaaryahaankan waa ciyaaryahaan aada iyo aad u cajiibsan oo markaa eh, in badan markaa wax badan qabsaday marka julian innaba caadi maaha shan gool ayuu leeyahay horyaalka brmlega lix goolna waa wacaawiyey marka waynu arki doonaa kulmada soo socda haddii julian alvares uu goolal u dhalin doono fashion smart. Ah, ah Shaoki, avec les doigts. horyaalka dhegeystayaal markaana haddiinu kooxda kubadda cagta ah, manchester united ayaa ciyaari doonta waxaana la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ah, natan forest mid kamid ah kulmada ugu xiisaha badan horyaalka premier league ayaana la ciyaari doona kooxda kubadda cagta ah, manchester markay la ciyaari doonto kooxda kubadda cagta natan forest waa kulan xiiso badan laakiin kooxda kubadda cagta manchester waa inay iska eegaan ciyaaryaanka ama ninka lagu magacaabo tababaraha kooxda kubadda cagta ee natan forest ninka lagu magacaabo nuno sberent santos innaba caadi maaha waxaweyaan aad did ayuu waxdareynaya sidoo kaleet kooxda kubadda cagta nidham forestna kulmadii ugu dambeysay ninkan uu leylinayay ama tababar u ahaa nonow eh, dabcan eh, kooxaha way ku dhegayeen marka waynu arki doonaa laakiin eh, taageerayaasha kooxda kubadda manchester united waxay ku faraxsan yihiin in wadada gooldalinta uu markaa dabcan uu bilaabay ninka lagu magacaabo resmas hojilan haddaba resmas hojilan ayaa rajeynaya mar inuu markaa shabaqa soo taabto uuna markaasi dabcan gool ka dhaliya kooxda kubadda nottingham forest haddaba manchester united weli waxay weyn doonaan ciyaaryahanada sida casamiro harri maguire anton martial mason mount malasia alexander martins dhammaan ciyaaryahaanadaasi waxaa leeyahay ma ciyaari doonaan oo xaaladooda waa la eegi doonaa halka manchester northam forest ciyaaryahanka loo magacaabo ewanoyi kulankan ka maqnaan doona weliba ninka loo magacaabo sergio orie marka ewanooyigan yarkan caadi maha waa ciyaaryahan aad iyo aad u qatar badan haddaba manchester united markii ugu dambeysay garoonka lagu magacaabo the ceto grand stadium ay soo booqato waa markii ugu dambeysay waxay ahayd xil hore lix iyo tobankii abril markaasi oo laba gool iyo waxba lagu soo garaacay kooxda kubadda cagta nottingham forest oo kooxda kubadda cagta manchester united ay guul gaareen antony iyo weliba diego daylod ayaana gooshaasi labada goolba dhaliyay haddaba markaynu eegno kulankii ugu dambeysay nottingham forest waxay garaaceen kooxda kubadda cagta newcastle united Eh, saddex gool iyo hal marka chris wood ayaana hadrig dhaliyay marka ninka odayga iska fiiriyo taageerayaasha manchester marka innaba caadi ma wiilkooda ayaa ka hor imaan ninka lagu magacaabo anton olanga haddaba antony langa waa ciyaaryahan cajiibsan oo xil ciyaareedkan ka wacdareynaya eh, afar gool ayuu dhaliyay shan goolna waa u marka ciyaaryahankan innaba caadi maaha afar gool horyaalka bermeliga ah iyo weliba shan gool oo dhalina ah. marka shan gool oo afar gool oo dhalina ah iyo shan gool oo asistiya marka ciyaaryahankan anton ilanga waa ciyaaryahaan cajiibsan ma jiro ciyaaryahaan manchester united oo xil ciyaareedkan premier leaga ah afar gool ladhiiyey shan goolno caawiyey marka waa in ciyaaryahaankaasi iska eegaan kooxda kubadda cagta manchester united marka eh, halka laakiin kooxda kubadda cagta manchester united ay rajeynayaan eh, kulamada soo socda inay helaan ninka lagu magacaabo mason mount sidoo kale harry maguire iyo casamiro saddexdaas ciyaaryahan waxaa leeyahay waxay heli doonaan sanadka cusub bilowgiisa ay heli doonaan labada kun afar man united kulankii ugu dambeeyay astonvilla ayay kambaa ku sameeyeen saddex gool iyo laba gool ninka lagu magacaabo garnajow iyo weliba rasmus hogland ayaa ka dhaliyey goolasha oo dabcan laba gool garnajow hal goolna waxaa leli ninka lagu magacaabo rasmus hogland marka manchester waxay ku ciyaari karayaan shaxdan goolhay andre onana oo dhowaan la rajeenaya inuu aado koobka qaramada qaarada africa ninka lagu magacaabo diego dailot iyo weliba john evanis rafael faren wambisacow eh, christian ericson iyo weliba ninka lagu magacaabo cobo maynow halka bruno fernandes iyo weliba ninka lagu magacaabo marcus rashford iyo ganajo kulanka lagu soo bilaabi doono halka ninka lagu magacaabo rasmus hojeland uu yahay ciiryaanka lagu soo bilaabi doono weerarka markii la eego ama lambarka sagaalaad haddaba ciiryaanka bruno fernandes xilciyaareedkan ay ka jaban tahay horyaalka barmeliga eh, sideed toban kulan oo ciyaaray saddex gool ayuu dheliyey saddex goolna waa waawey marka xaaladiisana ma wanaagsana ciyaaryaankan bruno waa inuu markaa dabcan goodalintiisii uu ku darsadaa xilli ciyaareedkan way ka jaban tahay marka waynu arki doonaa manchester united waxay leedahay dhibco gaaraya ilaa kow iyo waxay doonayaan inay marka kaalinta lixaadii ay ka galaan kooxda kubadda cagta westham marka manchester waa inay wadada guulaha kusoo laabatay ayuu leeyahay tenhag marka tenhag wuxuu rajeynayaa in uu guul ka gaaro kooxda kubadda cagta nottingham forest sidoo kaleetana markaynu waagnana dhanka talyaaniga atlanta weliba leelje ee wada ciyaari doona eh, sideeda ama labada duurnimo qadar soddon daqiiqa halka sidoo kaleeta milan ama ac milan ay sasuulia kusoo dhaweyn doonto garoonkooda caawa sideeda halka laakiin kulanka uga xisaab badan uu yahay kulanka roma iyo weliba yuventus u dhexeeyo haddaba yuventus waxaa ka maqnaan doona ciyaaryahanada sida ninka lagu magacaabo alexanderow pawl bogba oo kulanka aan ciyaari doonin oo ganax ku seegaya moses kain weliba ninka lagu magacaabo avagoli dhammaan way seegi doonaan halka ismaalin weliba ninka lagu magacaabo tomi abraham kulanka roma uusan u ciyaari doonin marka eh, roma kulankii ugu dambeeyey waxay garaaceen koox kubadda cagta napoli oo sanadkii hore ku guuleysatay isku teetaha wadanka talyaaniga markii ugu dambeysana yuventus weliba kooxda roma ay wada ciyaaraan waxay ahay shantii maaj markaasna ciiryaanka lagu magacaabo mansini iyo goolka guusha ka dhaliyey konton saddex daqiiq ciyaarta markii maraysay marka caawa waxaa iswajahaya laba tababare oo innaba aanan caadi ahayn marka masimilano alegri oo yuventusa iyo weliba ninkan lagu magacaabay jose marino oo isagu rooma caawa matalaya marka yuva stadium ayaana kulanka lagu ciyaari doona markii ugu dambeysana garoonkooda yuventus ee kusoo dhaweyso kooxda roma waxay ahayd labaatan agosto labada kun markaasina dusan falahovich oo goolka guusha dhaliyey waa goolka kuwa dhaliyey kadibna tomi abrahan marka lukaku roma wuxuu ka hor imaan doonaa kooxda cagta ee yuve caawa markii la gaaro kow iyo tobanka qadar waa shan iyo toban daqiiqa dhiman ama shan saac oo shan iyo dhiman marka waynu arki doonaa caawa waagaga dhegeystayaal waxaa barnaamijka ciyaaraha dowlada idaacadda kulmiye magaalada muqdisho dhegeystayaal markaan haddaynu eegnana wararka ugu waaweyn ee jira arsenal waxaa leeyahay sanadkan kuma guuleysan karto horyaalka brmeliga maadaama sanadkan waryahanadoodii goolyari la-aan haysato sidoo kaleetana sanadkan bandhigoodii ay ku xun kulamada hoomkooda markay ku ciyaarayaan inkastoo guuldaradii ugu horeysay kala kulmeen koox kubadda cagta westham bal axmed diriir ayaa la jooga inta badan arsenal falanqeeya sidoo kaleetana tahayaera koox kubadda cagta arsenal axmed soo arsenal waxaa weyaan sanadkan xaaladu ma wanaagsana oo dhibcihii iyagoo dabcan eh, waxaysan u qalminaya sameynayaan adig kulankii gudumbe westaham ayay guuldaro kala kulantay eh, waa masantahay cabdirashiid eh, adig iyo dhammaan saaxiibada ku xiran barnaamijka waxaan idin leeyahay wakhti wanaagsan dabcan su-aasha i weydiisay haddaan falanqaynteeda sii gudagalo kooxda arsenal kulanka mid kulankeedii ugu dambeeyey premier league horyaalka iyadoo hal dhibic ku hogaaminaysa oo liverpool hal dhibic kaga hogaaminayso ayay waxay la kulantay dhigeeda kooxda westham laba gool iyo waxba ayaa looga adkaaday kooxda arsenaal taas oo ah guuldaro aada u weyn oo guuldaradii ugu qaraareed abid soo gaarto marka loo fiiriyo guuldarooyinkii hore tan ayaa kasii xanuun badan waayo tan waxaa u moodaa inaysan lahayn wax qeyl ah ee ciyaaryahanada wixii ay soo bandhigeen ama wixii laga filanayay wax ka liita inay soo bandhigeen kulankaas anigu waa daawanaya bilow ilaa dhammaad rashkow kulan wuxuu ahaa aad caajis u ahaa oo kooxda arsenaal wixii looga bartay iyo inay soo noqon karto iyo markii dhan walba laga fiiriyo ay aada u daalineed kooxdu qaladaad badan jiray inkastoo kooxda ay weerartamaysay oo ay soddon shood wax ka badan ay ku gantay ama ay ku riday shabaqa kooxda kasoo horjeeday westham haddana ma guuleysanin hal shood oo kamida markii halka shood oo natiijada wanaagsan wuxuu ahay shoodkii uu gameeyey ninka layihahdo bukaha saakin uu yahan jacl haddaan qaldanayn kaasoo difaaca kamida mida kooxda westham uu madaxa kusoo bixiyey oo goolhayaa dhaaftay halkaas shooda yani macquul u ahaan lahaa kulankii hadda waxaa laga bartay in kooxda arsenaal ay u baahan tahay si deg dega inay soo qijin wareegaado kulankaas haddii isfadeexadda ku dhacday arsenal hadduusanba imaan lahayn anigu waxaan dhihi lahaba koox isxasito waayo laakiin macalin arteta iyo dhammaanba hogaanka kooxda waa inay ka bartaan cashirkaasi oo ah kooxdaas inaysan qabin wax weerar waagi hore waxaa la jiray noobe ma qabto kooxdu lakin hadda waxaa la ogaday xataa garab inaysan qabin martineer in layirahdo da-yare oo hoos iska fiiri ah, oo aragtay oo joogo ninkaas meel uma socdo waxay la tahay marka kooxdaas inay u baahan tahay si deg dega inay gabriel jusus eh, ma ahan ciyaaryahan wax dhammaystiri karo ma ahan ciyaaryahan form la siin karo nin bedel lagu keeni karo marmarka qaar iska kici karo uu laakiin ma ahan nin form soo geli karo ninkaas line up la siin karo marka waxay la tahay inay marka hore si qasab ay ku helaan bedelka eh, gabriel jusus oo nooba ay helaan marka labaadna inay helaan laba garab oo ay ku nasan karaan martineli iyo bukahisaka bukahisaka waa nin wax qaban karo laakiin hadda keliya wuxuu leeyahy shan gool asaga iyo ninka layhahda enketia isku goolal waaye shan gool iyo shan gool marka enketiana form kuma jiro bukahisaka aragtay oo ay dhaaminka mudug arsenal u yaqaanaan haddii uu shan gool leeyahay enketia oo marmarka qaar lagu soo tuurana shan gool leeyahay meeshaas waxaa ka muuqato saaka inuu lumiyey fursad badan uu helay saaka waa ninka keliya loo soo xamaalo kubad walba qadka dhex ka imaato garbaha ka imaato waa aragtay arsenal kubadda ciyaarta garbaha ay ka socotaa ama martinelli ku imaanaysaa kubaddu ama waxay ku imaanaysaa saaka marka adigoo intaasoo kubadda lagu siinayo inaa dhamaystiri wayso shan gool xilligan aan la imaado meesha ciyaaryaanada kale toban gool ay marayaan wax fadeexad ku ah waa saaka neef inuusan haynin uu daalan yahay ka muuqataa marka nin lagu canaanan karo in la keeno martinelli sidoo kale nin lagu canaanan karo in la keeno saakane maxaa la yidhahdaa eh, gabrielne bedelkiis in la helo ee ciyaartii hadda aniga markaan qiimeeyey foomka soo galay macal arteta haddii la heli lahaa ninka la yirahdo maxaa la yirahdaa ninka laga keenay kooxda chelsia ee la dhihi jiray k havertis kulankan waxba muu tari lahaa xaqiiqatan ninkaas nin raacsha leh kubadda dafaayo boosishinka taagan oo yaqaano meesha kubadda u socto ahaa haddii ninkaa uu joogi lahaa ciyaartaas wax badan ayaa iska bedeli lahaa form wanaagsan ayuu soo galay gool badan uu dhaliyey kubadda ula qabsaday arsenaal ula qabsaday marka ninka keli anigaan isla waxbuu tari karaa ninkaas ay leh khadka dhexe haddii la waayana meesha uu kasoo bilaabay ninka la yidhaahdo trosard waxay ahayd inuu gorgina uu keeno marka macalaa qaladka u gala taasay ahayd nicolos eh, ninka la iyo waxbadda lagu keenay eh, smithrow marka meeshaas inaysan waxba ka geli karin dadka ujeeda weerarka baso ayuu islaa laakiin iyo qadka dhexe wax ay galeen malahan lahan iyo wax isbedel ay la imaadayan eh, markaynu eegno arsenaal sanadkii hore iyo sanadkan koox kubadda cagta arsenaal sanadkii ugu dambeeyey dabcan waacduladoodii iyo sanadkan michael arteta hataa waa uu sheegay wuxuu shaaca ka qaaday in sanadkii hore sanadkan aysan isku midda u ahayn haddaba arsenal markii ugu dambeysay westham ay garoonka ku qaabisho markii laga soo tago kulankii dhowaan ee la garaacay kooxda kubadda cagta ganars waxay ahayd kulankii k disembar ka dhacay ee gegada imarat stadium kadibna westham lagu garaacay ee bukaayo saaka iyo martinel iyo weliba inkati ay dhaliyeen hadaba xil ciyaareedkii hore kooxda kubadda cagta arsenal markii ay ciyaareen kulamo gaaraya ilaa iyo sagaal iyo toban kulan ee horyaalka bermeliga ah afartan iyo toddoba dhibcood ayay lahaayeen sagaaliyo toban kulan oo ay ciyaareen shan iyo toban kulan ka mid ah ayay badiyeen laba kulan ayay barbaro galeen halka laba kulanna la garaacay hoomkoodana markaasi keliya hal kulan ayay ku qaateen guuldaraha sideed kulan ay ku ciyaareen sagaaliyo toban kulan xil ciyaareedkii hor bermaliga ay ciyaareen laakiin xil ciyaareedkan waxaad arkaysaa arsenaal markay ciyaareen sagaaliyo toban kulan keliya afar dhibcood waa afartan dhibcood ayay heleen marka waad kartaa afartan iyo todoba dhibcood iyo afartan dhibcood marka todoba dhibcood ayaa lumiyanaya leeyahay kooxda kubadda cagta arsenal sanadkan afartan dhibcood ay hadda leeyihiin shantii kulan ugu dambeysana waxay dhumiyeen ilaa iyo saddex kulan hal kulan ayay barbaro galeen laba kulan waa la garaacay halka laba kulan keliya ay badiyeen sanadkan waxaan ognahay masirtii ay weli sidii hore aysan ahayn xataa dhanka goolasha xilli ay dabcan liverpool ay ka fiican tahay sidoo kaleeto kooxda kubadda cagta arsenal xataa goodolintoodii iska fiican tahay laakiin waxaa leeyahay difaacshadoodii ayaa xun sidee gool ayaa laga dheliyay marka sanadkan arsenal ma leedahay sanadkan iyo sanadkii hore sanadkii hore ay ku dhawaayeen ban horyaalka ku guulaystaan bal sanadkan ka hor liverpool way kacadsan tahay mansity sidoo kale astonvilla sidoo kale waa maasanta cabdirashiid dabcan saa sheegtay farqiga u dhexeeyo sanadkan iyo sanadkii hore qaab ciyaareedka kooxda arsenal iyo hadda qaab ciyaareedka ku jirto taas haddii aan kaaga jawaabo horta dabcan eh, sanadkii hore arsenal waxay bixinaysay neef aad u badan koox kasta ee qabatan waxay u diidaysay banooniga xitaa waxyar inay haysato dhammaan kooxda arsenaal halkiina afar labo saddex lagu raacanay laakiin hadda eh, cashir ayay ka barteen waxyaabahaas oo neefta ka luntay tobankii kolna u dambeysay waxaad arkaysay tobankii kolna u dambeysay saaka inuu dhaqaaqi waaye martineri inuu dhaqaaqi waaye ninka la yiraahdo eh, odigard inuu dhaqaaqi waaye waxaasna waxaa u keenay dadaalkii iyo juhdiga ay bixiyeen eh, sideed iyo labaatankii kulan ee ugu horeysay eh, ay ciyaareen marka malarteta cashir uu ka bartay shaxdaas wax ka bedelay wuxuu ku yiri eh, ciyaartooydiisa xidig walba in broniga marka laga haystay ay raacdaan laakiin raacashadii hore oo saa'idkeehyadoo hardadaftaheed inaysan aadin inaysan orod badan bixin inay xoogaa daafacaan oy daafax galaan kubadna ay kubad ay helaan ay ka faa'iidaystaan marka sidaas ayay hadda arsenaal ay ku socotay badelkeedna sidii hore waxay ahayd in hal mar la dido hal mar wax la raadiyo hal mar juhdi la galo weerar la aado marka taas neefta maadaama ay luminayso eh, arteta wuxuu qaatay bedelkeed oo ah in xoogaa neefta la yareeyo eh, xoogaa la isdifaaco marka taasna waxay keenayso farqiga goolasha eh, sina way u khasaaro badan tahay marka sina way yacnii u wanaagsan tahay si u khasaaro badan tahay marka kuleeyahay goolasha iyo dadaalkeeda yaa yaraanayo haddii si kale la fiiriyana nafta hore ha ku daalaysayo kulamada dambe ayaa sida saaka iyo laga dareemaba la dareemi doonaa nin garoonka iska dhex lugeynayo kulamada u dambe marka sidaas ayaa bedel ku keenaya kooxda arsenaal marka waxay la tahay hadda si kastaba in kooxda hadda famka ku socotay wax ku wado laakiin waxaa guurtay kooxda inay gool dhaliso ayaa guurtay banooni kastoo la keeno weerarka wuxuu ku dhammaadaa natiijo aan wanaagsanayn taasna waxaa sabab ah, meesha uu ka maqan yahay ninkii la dhihi Eh, deglanras nin wax badan qaban karo waayahay laakiin ma ahan sidii baartey oo kale nin eh, baas wax ku ool ah oo natiijo leh bixin karo gorgino ninka layirahdo asna waa nin la lamide eh, oo baas macquul ah oo siin karo qofka laakiin diglan waa nin marna isdifaaci karo marna qaddex banuuni ka dhisi karo wax abuuri karo wuu yahay laakiin waxay ila tahay haddii aysan arsenal helin qaddex oo thomas barty ama tamus barty hadduusan usoo laabanin wax badan inay lumi karaan waxay noo muuqataa ninkaas january in la diri karo laakiin haddii aan la dirin ninkaas iyo in la helo eh, julian timber oo dhaawaca khasaaraha kooxda waxa u keenana ninkii la yihahdo sishanka waaye oo haddana sii daray oo eversii noqday oo eedda iyo daliisha ay ku socoto marka arsenaal difaac haddaysan helin labada garab oo duwo iyo taree fadhiyo weliba taree oo sashankaa meesha laga saarin waxay la tahay dhibaatada inay kusii socon doonto waayahay axmed dir nuur waa mahadsan tahay ee tababaraha kooxda kubadda cagta arsenaalna waxa uu shaaca ka qaaday in ugu yaraan laba ciyaariyaan saddex ciyaaryahaan suuqa januari ay soo qaadan doonaan arsenal waxay ka mid tahay kooxaha doondoonaya waryahaan marka qaraan waxay dowladda ama waxay xooga saari doonaan ninka lagu magacaabay fantoni ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee brenford guudahaana dhegeystayaal barnaamijka ciyaaraha dowr cadda kulmiye magalada muqdisho tan ayaa kusoo gabagabeyna nola kulan